alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam waxaa inoogu dembeeyey xadiiska cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala la alay slm can lubs alxariiri ilaa mowdica isbicayni aw halaasin aw arbaciin marka haddii marada xariir ay leedahay maradu aanay markeeda hore xariir ahayn matalan suuf iyo wax lamid ah ay tahay lakiin kama soo qaad xariir lagu sameeyey oo xariirtaasi eh, laakiin ay tahay afar farood meel la iyo wax ka sii yar intaa ay tahay oo ay walow markaa ha noqoto inta marada ku taalo o dhane culimada qaarkood waxay leeyihiin meel keliya afartaa farood waa inaani ku urursana lakiin way ka badan karaanoo haddii meelo kala duwan afar farood wax ka badan ay ku yaalaan laakiin meel afar farood la dhigo waa inaan inaanay meel keli aanay ahaanin wey afar farood wax ka badani macnuu waxa weeyaan hadii toban farood wax gaadhaya ay ku yaalaan laakiin mid waliba meel ay kaga taallo way u banaanta qofki laakiin hal meeloo matalan jeebka ka soo qaada xariir lagu sameeyo afartaa farood la dhigi karo intaa waa laga ogolay wixiise ka badan lagama ogola culimada qaar saa inuu waa raggii baa laga warramaya dumar laga warrami maayo dumarku xariirta ku xihan karaanba wacan anas radi allahu canhu ana nabiya sala llah alay sl wuxuu u baneeyey لcبدالرحمن بن عوف cبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه في qميiس زبير بن عwام في qميiس في qميiس الxريiر qamiiska xariirtaa buu u baneeyey fii sفر sفر ay ku jireen muxuu ugu baneeyey min xikaة xasaasiyad kanat bihima ku sugnay متfق عaليه iyadoo xariirtu ay xaraam tahay lakiin xaalaadka qaarkood in qofkii loo rugsayn karo ayaa xadiiskanu tilmaamaya labadan saxaabe waynu garanaynayo waa saxaabadii macruufka ahaa min asaabiqiina alawaliin min alcasharati almubasharuuna min alcasharati almubashariina biljannati waa tobankaa jannada lagu bishaareeyey bay ka mid yihiin cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri min akhwaali nabiyi salى اllahu alيyh wasalam waa beri zuhra rasuulka hooyadii bay qaraabo ahaayeen isagii sacad bin abi waqaasba zubayrna waa rasuulka inaabtigii iyo edadiiba dhashay safiya bintu cabdilmualib isla markaa waa zubayr bn cawaam bin lkhuweylad oo khadiija dhinac kalena eedow ah waay raggan taariikhdooda in la akriyo waa laga maarmaan iyo selafka oo dhan dadkaa wanaagsan ee saalixiinta ah taariikhdooda in la akriya waa laga maarmaanoo qofka bani aadamka kama maarmo ciduu ku daydo ciduunbu qofku isku ekeysiiya soo ma ogid markaa dadka wanaagsan iyo taariikh nololeedkeedu saameyn bay kugu yeelanayaan cabdiraxmaan cawf ilahay markii dambe dhaqaalo badan buu siiyey markaa waa isagii casmaan bin cafaan iyo waa raggii wax badan bixin jiray markaa dee matalan jihaadka zubayr bn cawaamna rasuulku wuxu uhi likuli nabiyin xawaariyin wa xawaariyi zubayru nebi kastaaba xawaari buu leeyay mid gargaara oo gaal u ah khaas ah aniga xawaarigaygu waa waa zubayr xadiisku almihim wuxuu tilmaamayaa un in qamiis mar haddii qamiis waa maro jirkii wada gaadhayso dee aada u weyn weyaan qamiiska waa mar haddaad la wada xidhanayo oo xariira isagu markaa aan xariir lahayn lakin sidiisaba xariiro laakiin waa ruksa mar haddii ruksa la yidhi dee taxriim baa ka horreeyey bay noqonaysaa shayga marka waa la rukseeyey waa xaalad gaara oo ruksad waa bacda taxriim aw bacda nahy sababtuna cilaa jirto oo maaha safarka fii safarin ciladu laakiin waa maxay minxigka ama safara ku jiro qofkii amba safaryuu ku jirin laakiin safarka waa maxay waa waaqicatu caynin waa arin dhacday oo uu ka warramayo xilligay dhacday arrintaasi may kutusaysaa laakiin laga garan lagaka laazimayso haddii aan safar lagu jirin inaan la xidhanay lakin mxik xikaduna waa iltihaabun fi ljildi yaxmilu saaxibahu min calaa kasrati xika waa qofkiio cuncun jirkiisu yeesho oo iltihaab iyo lo yimaado cadho waa laga yaaba inay noqoto af soomali ku dhadhawaato lakin sheekh ibn cuthaymin raximah llah xadiiska marku sharxi u leeyahy ma nusamiihi alyowm alxasaasiya weyn waxaanaynu maanta inagu ku magacawno xasaasiyadda ee qofka laga yaaba jirhkiisii inuu cuncun sameeyo marka maradan kale maadaama ay laga yaabo cuncunki inay kusii siyaadinayso amba ay xoqayso maradan xariirtii maadaama ay uga jilicsan tahay nabarkii amba wixii baanay laga yaaba inaanay ku kicinayn marka waa loo rogsayay halkaa maxaynu ka qaadanaynaa hadduu qofku xanuunsanayo xika amba xanuun kalaba ha noqotee xariirtaasi ay dee markaa ka yaraynayso in loo rogseeyey waayo marada sideeda markeed hore daatadeeda looma xaaraam yeelin ma garata maxaa loo xaaraam asbaabta ka dhalanaysa soo maaha dabeedna markaa haddana waa xaajadaa banaysa egi waxaa jira shay muxaram lidaatihi ah iyo shay wasiilo awgeed loo xaaraam yeelay shay uu wasiilo u noqon karo shayga muxarab lidaatiha daruurun buu ku xalaaloobaya lakin shayga maalan waxa ka dhalanaya awgeed loo xaaraam yeelay sidiisaba daatadiisiyo xaaraan uhaanin xaajadaa banayso daruurada ka sugaysa xaajada daruurada ka sugaysa ayaa ayaa banaynaysa sawirka ka soo qaad sawirku sidiisa lidaatihi xaaraan uma laakiin waa de khalqigii ilahay laisku shabahayo waxaa ka dhalanaya in la caabudo iyo wax lamida ah. dabeetna saa awgeed baa markaa xaaja ay banayn kartaa laakiin baktiga dee daatadiisa laga ayaa la xaaraam yeelay soo maha haddaad aada u gaajoonayso bakti laguma xalaaleynaya gaajo badan bay hayso baktigaan iska cuna maanta ma jirto waa haddaad u dhimanayso ayuun baad nafta ku badbaadinaysa wy أن نaبy sى اه sl رkصu ruksay لcbdرحmaan بn cawf والزubayr بn cawaam fii qamiisi اxariiri qamiiskii xariirtaa fii safrin safr min xikatin xikada iyo xasaasiyada amba cadhada kaanat bihima ku sugnayd labadooda say lahayn waay maslada ku saabsan ma la isku daweyn karaa haddaba xaaraan shay xaaraan ma la isku daweyn karaa waa laga fahmi karaa xadiiskan in dee lagu daweynayo laftigooda ciladii ay ka bogsiinaysa marka haddaba rasuulku ala sla slam xadis saxixa wuxuu ku sheegay inaan ilaahay dawo gelin shay xaaraan ah shay ilahay idinka xaaraam yeelay dawo ma gelayso saa awgeed haddaad tiraahdo khamri baan isku daweynaya amba caanaha dameerahaan isku daweynaya soomaalida idin ka maqlay intaaba ya gaar ahaan caanaha dameeraha kale waa kixda baasha laa lagu daweeya ya waa daruuraat daruura un mooyaane ma banaana shaygaas laakiin waxay culimada qaarkood yihahdeen waxaan leeyahay أن المراad بالنهي عن التdاwي بالمحرمات ma ydخل إلى الjوف وأma الأمور الظاهرة فlا تdخل في hذا بhذا أجاaب شhيkh الإسلام iبن تيمية رحimه الlah والله taعالى عlم waxaa loo kala qaadaya shayga xaaraamta laisku daweynayo waxa weeye shekhuislam tamiya wuxu uhi waa wixii joofka gelaya caloosha gelaya matalan caanaha iyo eh, khamriga iyo caanaha iyo waa sooda xaaraam iyo iyaga marnaba lama ruqsaynayo laakiin shay dushan layskaga daweynayo xaaraana markiisa hore sida xariirtaasoo kale haddii daahirka dushan sare uu yahay waa laysku daweynaya saasay culimada qaarkood kaga jawaabeen sida shekh islam tamiya raximahullah an cali radi allahu canhu qal wuxu uhi kasani wuu ii huwiyey bimacnaa wuu ii siiyey annabiyu sala allahu alay slm rasuulku xullatan isku joog siyaraa oo fakharajat fakharajtu waan baxay fiiha iyadaan ku baxay oo fara-aytu waxaan arkay alqadaba cadhada min fii wajhi wajigiisaan ka arkay fashaqaqtuha waxaan u kala jeexjeexay beyna dumarkayga ayaan u maradii muttafaqun caleyh cali bn abi alib radi allahu canhu wuxuu leey nabigaa isiiyey kasani annabiyu sala allahu alayh wasalam kasani bimacnaa albasani oo laakiin maaha macnaheedu markaa uu huwiyedaas dee intuu qaaday buu dusha iga saaray maaha ee macnaheedu waa maxay qofka hadduu qamiis matlan kusiiyo dha qamiiskaa xidho kasani aw albasani baad ohan karta ujeeddadu waa si aan uxidhaawiisi xadiiku imika lakin manihisu saa maha ee siyaabo kalaa loogu intifaacsan karaa wey siyaraana waxay dhahdeen waa culimadu waxay dhahdeen qoladii luqadu waa waa burudun mudalacat bilxariir aw xariirun khaalis culimada shuraaxda xadiiskan badankooda waxay leeyihin waa xariirun khaalis waa xariir sideedii u saafiya qolana waxay leeyiin waa xariir baax cirifyada iyo goodiyada iyo lagaga sameeyey ayaa lagaga sameeyey siira xulladana waa maxay xulladu in badan baad axaadiista ku arki doontaa nebiga xullo xidhay saas xullatan xamraa kada xulladu waa izaarun warida izaarun warida waa go iyo gunti labadaas waa go sare iyo guntigiisa wada socda waa labadii go la xidhan jiray weyaan xulladu haddaba waan kusoo baxay intan soo xidhay maan soo baxay oo rasuulka alay slatu slam caran ka dareemay inuu dhibsanayo inuu dhibsanayo igu diidan yahay marada aan soo xidhay dabeetana waa noqday oo dumarkii baan ugoogooyey buuri waxaa ku jirtay riwaayaadka xadiiska ah fashaqaqtuhaa aw shaqaqtuhaa bayna alfawaadim faadimooyinkii baan u kala jeexjeexay baan ugoogooyey marka macnaheed waa maxay hooyadii waxaa la jiray faadima bint lasad cali bn abi talib hooyadii saxaabiyad been oo faaim baa loodhan jiray xaaskiisana maxaa loodhan jiray faaima inantu adeerka ahaana faaime ee jacfar u mid kale faaima marka dabeetna faadimooyinkaas macnaa wuxuu jeeda dumarka halkan imika yidhi bayna anisaai ayaa bayna alfawaatim oo khimaar bay kaba dhigteen waxay ka dhigteen masaray ka dhigteen ama khimaarkan ay dusha dumar ka xidhaan mid walba marka taasi waxay kutusaysaa xariirta inay dumarku xidhan karaan ee ragga laakiin loo diiday weyaan waa faadima binti asad bin hishaam waalidatu caliyin waa cali hooyadii wa faadima bintu xamza bin cabdilmualib bintu camihi wa faadima bintu shayba bin rabiica imraatu caqiil akhiih wahaakada dumarkaas iyo faadima bintu nabiy sala allahu alay w kasani nabiyu sala la ala xullatan siyara siyaraa waa xullo xariira amba xariir lagu xardhay oo dee xariir badan leh fakhrajtu fiiha waan kasoo baxay oo waxaan arkay alqadab cadhada fii wajhihi rasuulka alay sala slam markaa inu waxyaalaha geefka ah ama qaladkaa ka xadhoon jiray asxaabtuna ay fahmi jireen markuu faraxsan yahay wejigiisaan ku garan jiray bay dhahay wajhi tabruqu asariiru wajhi asariirta waxaa la dhahdaa halkaa soo laalaabanta markaa qofka markuu faraxsan yahay waa dhalaali way kala bixi jirta marka kale wajigiisaan ka dareemaysa markuu caraysiyay bay dheh rasuulka fashaqaqtuha bayna nisaa'i baan u goygoyey xariirta hadda dumarkaa loo xalaaliyey markaa ragga looma xalaaleyn waxaa kaloo rasuulka alay isalatu salaam uu ku arkay nin saxaabada ka ah horta cali bin abdali wuxuu kuhi inii lam abcah biha ilayk cali markaa marka uu soo diray oo oh. wuxuu kuhi inii lam abcah biha ilayk maradan kuugumaan soo darin kuugu soo dirin litalbasaha inma bacatu biha ilayka litushaqiqahaa khumuran bayna nisaa wax kala kumaan siin marka horebe inaad khimaaro dumarka uga dhigtood ugogoysaan kugu keenan halkaa waxaa laga fahmay shay xaaraan isaga qofka ka ah oo laakiin qof kale xalaalo ah in isaga hadiyad loo siin karo ka jawaab su-aasha maxaan ku hi tusaale ahaan dee isaga xaaraan ka tahy soo maaha hadiyad waa loo siin oo muxuu ku falayaa dumarkiisa ha siiyo ha iibsado doono ila way banaan tahay dahabkii kula mid ah qof baad odhan kartaa waar dahab kaa qaado dee xidho maaha waa maxay ku intifaacso amba cid siisii amba amba iibso haddaa doonto waa ku ah maadaama weji loo isticmaalayo uu shaygaasi uu leeyahy ilaa hal qof mooyaane haye illa hal qof maad ka soo reebaysa waa kee kaleo kaasi haye y kii xidhanay mar haddaad ogtahay ninkan inuu sil iskan xidhan doono iskugu dhimin iska ilaali dambig baad ugu kaalmeynaysaa waxaad garanaysaaba ninkan inuu isagii xidhan doono ha u dhiibin hasiininka culamada qaar waa idhahdaan eh, maalan cinabka cinabka soo xalaal maaha ya nin baad og tahay inuu khamri ka samaysanayo ha ka iibin dukaan baad haysataa waxaad og tahay inuu cinabkaa markaad ka iibisa uu khamri ka samaysan doono ha ka iibinna iska ilaali haddii kale ad ugu kaalmayso mar kale rasuulku alay slat slam wuxuu ku yihi nin uu ku arkay arrinta inamaa yalbasu hada man laa khalaqa lahu dadka aan aakhira nasiibka ku lahayn ayaa xidhay iska daa lakin waxaan kugu soo diray adigana waa nin kale inamaa bacau biha ilayka litastamtica biha si aad danahaaga gu qabsato tabiicuha wa tusiibu minha xaajatik intaad iibiso aad ka faa'idaysato aboode xadiiskan kalaaba nabiga iskii cadiyay alai slat slam wacan abi muusa alashcari radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay waslm qal wuxu uhi uxilla waa loo xalaaliyay addahabu dahabka iyo waalxariiru xariirta liinaai ummatii ummadayda dhadigeeda loo xalaaleeyey wa xurima calaa dukuurihim labkoodana waa laga xaaraam yeelay rawaahu axmedu xadiiskana qadiyadaasi ku cadiy in dumarka loo xalaaleeyey raggana laga xaaraam yeelay marka uxila dahabu walxariiru liinaai ummati linisa muxuu odhan waayey sababta waxa weeyaan tayar iyo taweynba way soo gudagelayaan inaaskaas ukuurna maxaa soo gudagelaya kii yaraayo iyo kii weynaa ilmaha yaraa dhashay xataa looma xidhayo markaa xariirtii وعن cمrان بن xusein radي الlaه canهuma ana rasuul الlahi slى الlaه alay slm qal wuxu uhi in allaha ilaahay yuxib wuxuu jeceliyay idaa ancama markuu nicmeeyo calىa cabdi addoonkiisa nicmata nicmo an yuraa in laga arka aharu nicmatihi raadka nicmadiisa caleyhi isaga rawahu albayhaqiyu cimraan bn xusein alkhuzaaciy radi allahu canhuma ana rasuula اlahi sala اla alay sl qal wuxu uhi in allaha yuxibu alla wuxuu jeceliyay idaa ancama markuu nicmeeyo calaa cabdihi nicmata nicmo waa nakiro waa caam nicmadaasi maal ha noqoto amba wax lamid ah, amba ilaahay ha siiyo dhar iyo wax lamid ah an yuraa in laga arka aharu raadki nicmati nicmadiis aleyh isaga xadiiska waxaa laga qaadanaya hadduu qofku matan qof dhaqaalo haysta yahay oo ilaahay uu maal siiyey dee inaanu hayla cawnaan oo haddii matalan uu guri wanaagsan dhisan karayo aanu dee buul yaroo soo daroorimanyo dadka masaakiinta ay galaan ya waaya nicmadii baanu ka mahadnaqayn markaa nicmadii baanu hadda maaha kibir iyo isla waaweyne iyo dee fakri iyo gurisaan kala samaya waaas waa kan labal marka ardaas laakiin ilaahay qofkan inuu nicmeeyey fadal in raadkeedii laga arko oo dharkaa wax ka mid ah, saa ogeed ba nabigu alay isalaatu wasalaam markuu wafdi la kulmaayo mara gaaruu xidhan jira ya de xaalaadkaa dee islaamka laftiisu u ilaaliyey waayo haye ka waran zuhdiga inuu qofkii dee isku markaa waa kala laba oo rasulka ala sl adis horta wuxu hi albadaadatu min aliman albadaadatu min aliman si laisku waafajiya badaadadu waa maxay waa qofkan dhaldhalaal iyo isqurxinaya waxa aan muujin iimaanka ka mid tahay buui xadiiskan ku celiy qofku eeg nicmadii wax ka ah laga arko laakiin dee maalinba gelina surwaal xidho kana gelin kan mara xidho kana kalena waa de ha isku mashquulin taas weya hadduu qofku markaa laakiin cibaado ka dhigto isagoo nicmadii ilaahay siiyey haddana dee bakhaylnimo ay ka tahay taeeda bakhaylnimo ay ka tahay iyo hadduu cibaado dee ka dhigatay oo uu markaa isagoo wax ka intifaacsanaya amba dadka kala siinaya ayaa la isku waafajinaya mid baa bakhaylnimo awgeed inta xoolihiina halka dhigto ya ayuu afkana boodh soo mar boodh soo <laughs> afkana muxuu soo marsanaya boodh buu soo marsanaya iska dhiga midaan almuhim nicmada ilaahay subxaana watacaala wa ama binicmati rabbika faxadi bay la macno tahay nicmada ilaahay ku siiyey ka waran oo ka waranka waxaa ka mid a ah, dee raadkeedii in la arko wa can cali radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alay sl naha wuxuu diiday can lubsi alqasiyi wاlmacasfari marada alqasi la yidhaahdo iyo mucasfarka ka cusfurka la mariyey rawaahu muslim wa can cabd illahi bni cumar وعن cabd للhi بن cmr radي الlahu canهuma qaal wuxuu yihi ra'aa calaya wuxuu igu arkay aniga الnabiyu salى الlahu alay sl nbgu wuxuu igu arkay thawbeyna laba maro oo mucasfareyn cusfur la mariyey faqaala wuxu uhi umuka amaradka bihada hooyadaabaa sidaa ku amartay rawaahu muslim alqasiyu bifatxi اlqaafi watashdiid الsini almaksuurati bacdaha yaa الnisbة iyaab yutaa biha min misr fiiha xariir wey mansuubat ilى اlqas mawdicu bmisr adigu waa mara xariir leh waa mara iskugu jirta alqasiyu fiiha xariiru aw thawb fiiha xariir sida markaa muuqato xariirtaa ka qaalib noqotay ila waa inakii soo maray rasulku alay sl slam qaarkood inuu baneeyey diibaajku isaga laftiisu xariir mu ahayn muxuu ahaa shay goodiyadiisi iyo cilifyadii xariir lagu samey soo maha alqasiino waa xariir baa ku jirta laakiin meeshii loogu samayn jiray baa loo nisbeeyey waa meel masar ka mida ah loo nisbeeyey oo laga keenaa wi lakin marad waxay ku caanbaxday inay tahay markaa meeshiibaa loo nisbeeyey shaybaa meeshii loo nisbeeyey meeshii lagu sameeyey ama ciddii samaystay loo nisbeeyaa laakiin magac bay saas de ugu noqotay alqasiyo markaa magac bay unoqotay magac bay unoqotay mucasfarkuna waa almasbuuq bilcusfur cusfurkuna waa nabaat laga soo saaro ubaxa iyo waxaasoo de midab buu sameynaya marka cusfurkaa dumarka o kale ismariyaan aragnay waa midabka casaanka iyo waxaa sameynaya marada lagu sibaaq waa sibaaq buu noqonaya lagu sibaaqay halkan waxa laga qaadanaya dumarka in loo ogoliyay labadan maraba laakiin raggii aan loo ogolayn cusfurka ay marsanayaan maradaa cusfurka leh waayo maro wada cas ka warran imika haddaba oo dee sideedaba lagu soo sameeyey cusfurku waaba m markaa dushaa laga marinaya waa lagu qurxiyaa markay raggu guursadaan iyo maalmahaas iyay samrin jireen ay xidhan jireen bal maro cas ka warrano sida axmar waha oo cusfurkaaba kasii cas imaam nawowi xadiisa ku keena riyaadka eh, kitaabka riyaad saalixiinka wuxuu tilmaamay nabigu inuu diiday alay slat slaam xasaanka in la xidho haddana rasuulka alay slat slam inu arki noo doonaaye mara in lagu arkay marka waxaa leeyahi alaxmar alkhaalis waa shay casaano midabkiisu saafi iyo wax kale ku jirin waa laga wanaagsay kaas waa makruuh laakiin haba casaanba ha u batee haddii laakiin midabo kale iyo liidad kale ay ku jiraan fa haada waa la isku waafajinaya rasulka ala sl sl marada jubbada casaankae lagu arkayna ama xullada waxaa leeyahy saafi may ahayn ta saafigan can cali radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alay slm naha uxdid can lubsi اlqasiim marada xariirta ku jirta in la xidho oo lmacasfar iyo tii cusfurka lahayd wa can cabdillahi bni camr marka xariirta hore inuu soo marray cusfurkana labadaas xadiis ba usoo qaatay wa can cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qal wuxu ra-aa uu arkay calaya aniga annabiyu sala اlah alay slm thawbayni mucasfarayn faqala wuxu uhi umuka amaradka bi hada ma hooyadaabaa san ku amartay halkaasi waxay kutusaysaa halkan imika umuka amaradka bi hada waxaa kaloo laga yaabo inaad haysataan aumuka ah, in hamsadii la gooyay in la daayo macnihiina waa istegayaayo marba hamsada meesha inta laga gooyo la fahamsay in hamsadii istifhaamta ay ku jirto aumuka ah, amaradka bihada ma hooyadaabaa san ku amartay iyo umuka amaradka bihada waa la macno labada nusakna waa jiraan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa rasuulku ma hooyadaa san ku amartay inaad u xidhaato inay tahay eh, dumarku maraday xidhanayeen cusuf kaas iyaga in laga ogol yahay oo iyaga ay u gaartay waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu alay slat slam saxaabadiisa siduu ula hadli jiray hadalka uu ku adkeyn jiray kuwa uu ku kalsoonyahy kuwa dee dhammaantood uu ku kalsoonaaya laakiin qofka reermiyiga ah ee bilowga imika u yimaada iyo qofka saxaabiga ah ee dee fahmay xaqii ee hadalku hadalka oo kulul ee rasuulku wuxuu tarayo ya saxaabada hadalka u ku adkeyn jiray markuu doon rasulka alay slat slam markuu wax qalada ku arko maala wuxuu kule umuka amaratka bi waxaa kaloo ku uri abu dar inaka mruun fiika jaahiliya jaahiliyad baa kugu jirta oo abu dar oad garanaysaan waayo nin buu ku uri yabnata sawda kii hooyadii madoobeedow markaasuu rasulku uri ala sla acayirtahu biummi hooyadii baad ku ceebaysa inaka mruun fiika jaahiliya laakiin nimankan reermiyiga ah aan rasuulka xurmadiisa saa u garayn amba diintiba ku cusubay maxamed oo xoolahan wax naga sii aad qaybinayso marka qaarkood rasuulka halkaa maro ku duuban ka jiidaanoo markaasay qoorta kaga soo reen xoog marka ka soo rasuulku siiya buu odhan jiray iyo marka oo ay weli saayir jira markaa dee nin aad ku kalsoon tahay amba arday aad xudhigayso ood ku kalsoon tahay markaad la hadlayso iyo iyo dee nin caamiya markaad la hadlayso oo laga yaabo intaa inuu ka xanaaqo waa inay ku kala duwanaadaan adigana macalinkaagu hadduu marka qaarkood laba kugu rido <laughs> ya dee waa inaad tirahdo macalimi saddexaadna igu dar bimacnaa waa inaanad caroon baan uga jeedaa waa inaanad waa inaanad caroon oo aad cilmiga iyo qiimihiisa qalato iyo sida markaa kalsoonida le sheekhii la odhan jiray acmash ayaa sheekh dhinaca iqa oo lagu kalsoonyahy weyaan xadiiskii sanadda laga maarmi waayey laakiin qalafsanaan badan buu lahaa iyo ya dabeetna acmash wuxuu sameeyey acmash xagga indhahana aada waxba uguma arki jirinoo nin buu marka xalqadda ka heriyo intuu koonah ninkii xaggan fadhiistay xaggan ka fadhiistay uu dareemay inu xaggan fadhiyaysa isna wuxuu doonaya intaa in xadiiska qorto dabeetna tufo buu isna <laughs> ya ogi markaa u dareemay inuu macmashu wuxuu dareemay inuu halkan xaggan ka fadhiyo dabeetana kiiba kolba iska qaado iska musax xadiiskana iska qorta mid kale kuri doqon baa meesha iskaga kac ordo <laughs> acmash ku wallahi adigaa doqona wuxuu fahamsan yahay <laughs> qiimaha <laughs> xadiisku leeyahy bal ka waran iminkana dadkii kaale wax dhigtaa lagu karlaayay berigaana dee dadka dulaabulcilmiga lakin cilmigu ka dhabta ka ahaa aybuu samaystayba gurigiisa cilmiga kutubde qoran iyo mar jirta xadiiskana xadaanaa baa lagu kala warinayaa de gurigiisa hor ayuu ay dhigtay oo suu ku dirayaa markay <laughs> markay dooraan sheekaas oo marka diyaar u ahayn xaaladan iyada inuu warago dabeetana way ka sumeeyeen iyaga laftigooda <laughs> way sumeeyeen ba iyaga laftigiisa waay kasoo noqo wacan asma binta abi bakr radia allahu canha anaha akhrajat way soo saartay jubbatan jubbad bay soo saartay maro jubbata isku idaafe jubbata rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam maradii rasuulka ee jubbad ahayd makfuufat aljaybi wاlkumeyni wاlfarjayni bidibaaj iyadoo intaa meeloodba lagaga sameeyey oo lagaga tolay bidibaaj xariir lagaga tolay rawahu abu daud wa aslu xadiiskan asalkiisu fii muslim buu ku yaalay ama ku jiraa wazaada wuxuu ku koriyey muslim kaanat waxay ahayd jubbadaasi cinda caaishata caaisha agteeda ahayd caaisha hayn jirtay xataa qubidat ay xataa maatat ilaa ay dhimatay caaisha radi allahu canha faqabadtuhaa asmaa bint abibakr ba waxay tidhi anigaa maradii qabtay anaa soo qaaday faqabadtuhaa ay fa akhadtuha anaa soo qaaday maradii nabiga alay sla sl caisha hayn jirtay wakaana nabiyu sala la ala sl nbigu wuxuha yalbasuhaa mid xidha fa naxnu haddaba anagu waxaan u haysanaa maradaa naqsiluhaa naqsiluhaa waxaanu u maydhi jirnay lilmardaa kuwa xanuunsanaya nastashfii biha anagoo dawo uga doonayna anagoo ku daweynayna wazaada bukhaari wuxuu ku wariyey fi ladabi lmufrad wa kaana wuxuu ahaa yalbasuhaa lilwafdi mid wafdiga u xidha xadiiskan iyo axaadiisii hore isma diidayaane maradii nebigu alay slat slam xariirta waa kan diiday haddana maradii uu xidhan jiray xariir baa ku xardhanayd meelaha qaarkood marka waa inagii soo aragnayoo maxaa bannaan haddii marka laisku wadageeyo afartaa farood ay noqonayso ambaba meel keliya aanay ku wada oolonin calaa qowl say markaa culimadu yidhaahdeen marka halkan makfuufa ah waxaa looga jeedaa alkaf waad garan waa gacanta soo maha kafna waxaa looga jeedaa markaa atraaf athow baa looga jeeda cidhafyada marada kumaynna kumkii waa markaa marada gacanteeda halkaa gacanta laga geliyo jaybna waad garanaysa jaybka waa xaggee waa raqabadaa sare jayb haddaad aragto ku aragto ya waa halkaa saraa la halkaa gacanta laga soo gelin karo inagu jaybka kanaynu naqana soo maha lakin jayb haddaad axaadiisa iyo luqada carabiga ku aragto jayb اlkamiis waa xaggaa sare ya wa adkhil yadaka fii jaybik waa xaggaa weyn gacanta halkaa ka so geli alfarjayna waa marada maalan qamiiskaa wada isku wada yaallo oo kale ayaa waxa la samaynaya xagga hore iyo xagga dambe laga jeexaya dumarka oo kale aynu ku aragnay gabadhiio haaf ay xidhan tahay xaggaa in laga jeexo oo qofkii oo kale si aanay u dabrin lagu sameeyo markaa waa qabiis intuu ballaadhan yahay ama mar intu ballaadhan tahay laakiin cirfiyadeed xaggeedaa horena ay jeexan tahay xaggeedaa dambana ay jeexan tahay waa xagga ugu hooseysa lakiin inta jeexani oo dee kolba curfiga maradu curfiga ku xidhanta dadku waxay xidhaan haddii aan waxaa la isku leeyahamin wax iska caadiya markaa dadka agtooda kolba jubbadanina waa marada weyne aad aragteen culimada sacuudiga oo kale ay soo xidhaan iyo umaradooduba sooma dherarka ee qamiiska dheeraadka ka ahee qofku uu saa iskugu soo wada xidhayo ayaa waxaa lahdaa jubba tii horena maxay ahayd xulla xulladu maxay ahayd izaar waridaan tanna waa jubba jubbada markaasi joogtaa rasuulku muu xidhan jiray alay slat slaame xaalaad gaaruu xidhan jiray oo halkaa waxaa laga qaadanaya markaad cid soo dhaweyneyso amba wafti aad la kulmayso gaalaba ha noqdaan hadda waa gaalo dee madaxweynihii oo kale inuu dhar gaara si xidho oo uu isku diyaariyo isagoo dharkaa dee dharka curfigiisa iyo waxaa ilaalinayo jumcaha laftigiisa iyo ciidaha iyo iyaga laftigooda in si gaara loo ilaalinayo waa laga qaadanaya diibaaj asalkeeda xariirta may ahayn waynu soo aragnay ee waxay ahayd cidhifyada maradaa lagaga sameeyey xariirta oo hadday marka qaalib tahay la diiday dee dabeetana xadiisku wuxuu daliil yahay alxadiisu daliilu calى anahu la basa an yukhada jayb اlqamiisi aw اljubati bishay min اdibaaji wahuwa ma qalda min alxariir wakada اlkumo wanax aw اlkam whada maxmuul calى ma taqadama min anahu la yubaaxu min alxariiri ila bimiqdaar arbacati asaabica faaqal jamca bayna annusuus waxamla lilmutlaqi wاlmujmali cala lmuqayadi wlmubayan macnaha waxa weeye xadiiskan rasuulku oo kan diiday calayhi salaatu wasalaam markii hore waxanu so aragnay inuu rasuulku diiday xariirta diibaaja inuu diiday alqasiyu inuu diiday haddana waa tan maradii nebigu ala sl sl jeebkeedii iyo cirifyadeedii iyo ay xaggeedii hoose iyo kaga samaysneed xariirtu marka waa le isma waafaqayaan isma khilaafayaan axaadiista waa la jamcinaya nusuustana waa la isku geeyaaye waxaa lagu qaadayaa intaa ku samaysneyd marada nebigu caleyh isalaatu wasalaam afar farood iyo wax ka yar ayuunbay ahayd ee xadiiska nahyigiisana sidiibuu de u taagay xadiiska qeybta dambe waxaa laga qaadanaya aahaartii ambiyada in laga barakeysan jiray gaar ahaan nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam maradii uu xidhay iyo candhuuftiisa iyo biyuhu ku weyseystay iyo halkii uu fadhiistay iyo wax lamida ah. halku fadhiistay macana dhagax hadduu ku fadhiiso kale ka qaad baa loo jeedaa oo marka laga barkeysanaya waa maxay dhagaxaasoo kale dee inuu qof yidhaa manta waan fadhiisanaya mar gaara inkastoo taasi aanay dee qofkii aanay ahayn usii jeedo inuu dee meesha ka dhigto cibaadaiyo wax lamida ah saagood ba cabdillahi bn cumar wuxuu samayn jiray rasuulku ala sla slam haduu meel degay markuu safar maalan magaalada maka soo gelayo haddii safarkiisu rasuulka meeluu ku beegmay ama magaalo kaleba u safariyo meeluu ku beegmay dee marka qaarkood baa laga yaaba inay danta kugu kalifto inaad meelaha qaarkood fadhiisataan ayaa wuxuu samaynayey inuu maxaanku idhahdaa allahu lmustacaan uu halkiis la degi jiray oo u inaanu dhaafin halkaa nabigu degay calayhi salaatu wasalaam waa laga barakaysan karaa markaa aasaarta nebiga maradan markaa maxay sameynayeen intay biyaha dhex geliyaan ayay biyaha qofkii waraabinayeen amba jirhkiisa marinayeen nebigana alayh slat slam aasaartiisa waa laga barakaysanaya haddaba niman la yidhaahdo suufiyada oo sunnaha nebiga calayh isalaatu wasalaam inay ku dhaqmaan ay ku adag tahay in badanoo iyaga ka mid ah. sunnahana ilahay waa ku adkeeyoon laakiin sheekhii iyo wuxuunbuu qulubi ku sameynaya sheekh waa laga barakaysanaya le markaa culimada waa laga barakaysan karaa saalixiinta waa laga barakaysan karaa jirhkooda la taataabanaya maraday xidheenba saas waa looga qiyaas qaadanaya marka culimadu way diideen qiyaas qaadankaana oo dee waxaa sii caddaynaya may odhanin abubakr maradiisii baanu haysanayna ama markii uu rasuulku geeriyooday alay slat slam abubakr baa u fadli badnaa saxabada soo maha weliba amiirkoodiina ahaa candhuufta abubakr baa laga barakaysanaya weysadiisa lakin waynu garanaya rasuulka weysadiisa kaaduu an yaqtatilu baa xadiis ku jirta inay isku dilaan bay ku dhawaanayeen hadduu gaari waayo saxaabigaasi biyaha rasuulka ka soo dhacay kii isagoo isa soo mariyey bu isna kasii marsanayey de waa dad la yaable allah barkeeye inaguna rasuulka imika dee maanta ma gaari karree laakiin xaggeynu ka gaari karaynaa de xadiiskiisi baynu hadhay soo ma qaala rasuul llah imika rasuulkunba bay nala iyo saxaabadii marka lagu leey xadaana fulan abaqasa leeyahy dee rasuulkii baa kula hadlaya calayhi salaatu wasalaam marka ma fogid adiga laftigaaguye rasuulku waa ku yihi alayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa la socda waxaan jeclaan lahaa inaynu walaaladeen arki lahayn markaasay yidhi alasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allah mas-uuli idinku saxaabadii baa tii saxaabadaydi baa tiini laakiin walaaladeen waa ku qaar aan weli imanin sideed ku garanaysaa min rasul qaar aan weli imanin wuxuu waxaad ka warantaan hadduu nin leeyahay fardo wejiye cadcad oo qoobab cadcad laakiin fardo madow ay ku dhex jiraan miyaanu ka dhex garanayn ha haddaba ummaddayda waxa loo yeedhaya maallinta qiyaama quran muxajarin iyagoo wejiya cadcad marka ummadayda waan ka dhex guran karaya dadka dee haddaad doonaysa nebigu inuu ku garto caleyh isalaatu wasalaam ma doonaysa inuu nebigu ku suntado ya wejigaaga iyo lugahaaga iyo weysada macna taas wey weysada ilaali baa looga jeeda salaada ilaali weysada waxbaa loo ilaaliya sunaha nabiga ilaaliya alayh salatu nebigi baa saa yidhi bes nebigi baa saa yidhi way kugu dhantay marka inaad hubto xadiiskaasi nebiga aduu ka sugan yahay weyne inaad nebiga qadarinayso bani aadam yaroo daciifahoo aada qadarinaysaaba iska dhici kartaa hadduu ku idhaahdo waxaa iska dah oo waxaa si aad ogtiin iska caadiyahay laakiin isaga awgii aad tixgelinayso inaad wixiiba aada iska diso ninka hayl ka xishoonayaao waxaa maalin buu iska daayo wallahi waan ka xishoonayaa aabbahay baan ka xishoonaya aabbuhu waaba wen yahaye waaa laga qof hebel baan ka xishoonaya nebi maxamed maxamed manase aleyh isalaatu wasalaam wzaad الbخaariyu fi اladb الmfrad muxuu adab mfrad u sheegay baad ila tahy haye adab اlmfrad haddaad aragto bukhaari waa ku wariyey صaxiixna wa noqon kara daciifna wa noqon kara lakin haddii rawa bukhaari la waa la idlaaqo waa waa saxiix bay ku dhacaysa صaxiixa wuxuu shardiyey xadiis صaxiixa mooye wax kale inaanu aanu kusoo qorin axaadiista uu bukhaari kusoo qoray waa afar kun iyo waxoogaa axaadiisu xifdina waa laga ya boqol kun xadiis xifdina bukhaari inuu soo xulay xulay xulay unbu ku qoray halkaa saa ogeed kitaabkiisan aladab lmufrad fiihi daciifun wa fiihi saxiixun waayo shardigaa kamu dhigin imaam axmed daciif iyo saxiix labadaba kitaabkiisa waa soo saara waayo shardigaa muu dhigin isagoo aynu garanayno isagoo aynu garanayno siduu ahaa imaam axmed dee bukhaari ba uu ka darajo sareeyey saa awgeed sheekh albani wuxuu uqeybiyey aladab اlmufrad wuxuu uqeybiyey صaxiix iyo iyo daciif buu kala saaray daciif adab اlmufrad iyo صaxiix adab almufrad wafdiga in la soo dhaweeye ma garanaysa ma laga qaadanaya ha in la karaamay rasulku wuxu wafdiga wixii aan ku karaameyn jiray xataa hadiyad baa wafdiga la siin karaa gaal baad markaa hadiyad siin kartaa si uu usoo hagaago amba wax lamida amba waftaanaad u qaraamayso marka waxyaala badan dee diintu tidhi oo bannaan baa jire diintu ilaahay naguma cidhiidhine diinta waa lagu dhaqmayaune laakiin wax badan baa diintu dee ku cagaha kuu fidisay oo kuu bannaan an asma bint abi bakr maada tacrifu can asma bint abi bakr maxaad ka taqaanaa saxaabiyadda waay haye ya cabdاlqadir maada tacrifu can asma bint abi bakr ma silaة اlqaraabati bayna caisha wa bayna asma bint abi bakr fadl ya maxamed a cindaka shay tfadal ya cabdisalaan isagii iyo abubakr haya axmedow maxaa ka dhexeeya id iyo caaisha waa walaalo saas wey caaisha iyo iyo caaisha bint abubakr iyo iyo asma bint abubakr asma yaa qabay sawjkeedu بن zubayr bnu cawaam aynu soo marayna cabdilahi bn zubayr iyo muscab bn zubayr iyo curwa bn zubayr yaba way ka weyne caisho eh, way ka weyneyd kale hooyana way ahayn xagga hooyada waa saxaabiyadii usoo qaalisay cuntada iyo eh, asmaa daati nidaaqeyn loo bixiyey rasuulka ala sla sl ya abubakar godka ugu geynaysay cuntada markii dambe ilahay ba cumriga u dheereeyo caishaa ka hor dhimatay labada iyadoo caisha ay ka weyneed ilaa toban sano meel ahaa ilaa boqolkay gaadhay inankeediiba xataa ka hor dhintay markii u dilay xajaaj ibnu yuusuf ninkii la odhan asma binta abubakr asidiiq annahaa asmaa akhrajat waxay soo saartay jubbatan maro jubbada jubbata rasuuli lahi sala اllah alay slm makfufat اljayb wاlkumeyn wاlfarjayn bidiibaaj markaa taabiciintii ba ka warramaya diibaaj iyadoo xariir la mariyey jeebka sare makfuufa lagu lagu tolay aljayb xaggeeda sare ee raqabada ah iyo walkumayni baabacooyinka ama gacmaha walfarjayni iyo cirifyada bidiibaaj rawahu daawud waasuu fi muslim wazada kaanat cinda caaishata ba xataa qubidat ilaa caaisha ay dhimatay faqabatuha anaa qaaday bay tii asmaa wa kaana nabiyu sala allahu alay wasl wuxuu ahaa yalbasuhaa madaxidha maradaas fa naxnu anagu naqsulaha waanu maynaynaa lilmarda kuwa xanuunsanaya anu maynayna nastashfii biha anagoo ku daweynayna rawahu lbukhariyu fi admufrad wa kana yalbasuha lilwafdi halka waxaynu kaga soo baxnay haye waxaynu kaga soo baxnay kitaab aلsalaa buluq lmaraam waana kitaabkii ugu balaarnaa xagga marka la eego marka la eego kitaabka marka la eego salaadu dee waa mawduuc ballaarhan waxaynu in yar ka qaadan doonaa insha allahu tacaala wato haddaad is tirahdaan oo soo kan usaaci qaatay anaa war idin haya <laughs> marka waxaad la soo baxdeen sawaayiddii la soo baxa bab lmawaaqiit وعن أبي cمر واسمه سعد بن إyاس qال xdثني صاaحب hذه الdار وأشhاaر بيده إلى dار عبد الله بن مسعوud qال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الcمل أحب إلى الله qال الصلاة على وقتها qلت ثma أي qال بر الوالدين qلت أي ثma أي qال الجهاaد في سبيل الله qال xdثني بهna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wlow اsتزدته لزاadني mawaaqida salaaddu inay waqtiya leedahay ina salaata kanat cala lmuuminiina kitaaba mawquuta salaaddu markaa waqtiyo cayiman ayay lahayd oo ilaahay xadiday waa awal waqti iyo aakhirka iyo inta ka dhaxaysa marka taabicigan la idhaahdo abi camar oo magaciisu ahaa sacad binu iyaas wuxuu yihi xadaanii waxaa ii waramay saaxibu hadihi daar daartan saaxiibkeed baa ii warramay gurigan ninkii iska lahaa baa ii warramay saxibka marku le uga jeedaa saaxibu اlibil saaxibu daar waa qofka iska leh saaxibu hadihi daar ay maalikuha wa ashaara wuxuu ku fiiqay biyadihi gacantiisa ilaa daari cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu cabdillahi bni mascuud saxaabigaas ayuu ku fiiqay marka wuxuu leeyay saxaabiga cabdillahi bn mascuud oo gurigaa iska lahaabaa ii warramay siduu arrinta wuu sii adkaynaya dareenka dadkana wuu soo jeedinaya qaale wuxu uhi saaltu nabiya sala la alay sl nabiga ayaan weydiiyey ayulcamali camalkeeba axabu loogu jeceliyay ilalahi xagga ilaahay camal la sameeyo xagga ilaahay keebaa loogu jeceliya ayaan weydiiyey rasuulka alayh salatu slam qala wuxu uhi asalaatu calaa waqtiha waa salaad waqtigeeda la tukado qultu waxaan ku ihi uma ayu maxaa ku xiga qaala wuxu uhi biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafalo qultu waxaan ku uhi uma ayu maxaa ku xiga qaala wuxu uhi aljihaad fii sabiili اllah alla dartii oo loo jihaado qaala wuxu uhi xadaanii bihina rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulkaa ii warramay oo ii sheegay walow istazadtuhu haddaan ka siyaado delbi lahaana la zaadanii wuu ii kordhin lahaa oo haddaan uma ayu aan sii wadi lahaa maxaa ku xiga maxaa ku xiga wii sii kordhi lahaa xadiisku muxuu ah, halkeebuu daliil nooga yahay soo sheega ya halkeebuu daliil nooga yahay asalaatu calaa waqtiha marka waqtigani ma awal waqti ba ahay waayo mise waa aakhirkiisi ya labadiiba ku dhacaya asalaat calaa waqtiha calaa waqtiha labadiibu ku dhacaya haddii salaad xita qofku xagga dambe uu ka tukado waqtigeedu uu tukada lakin afdal waqtiga waa in lasii horreysiiyo marka waqtigii horeu ku dhacaya lakiin kii kalena wuu soo gudagelayaayo inta uu qofku salaada waqtigeedii ku tukanayo weli ajar buu helay lakin de waxaynu ognahay salaadaha qaarkood de in xagga dambe fadli badna laga tukado soomay salaadii duhur baa ka mid marka kuleylka badani jiro salaada cishaayi baa ahayd asalkeeda in agga dambe laga tuko saaltu nabiya sal la ala sl ayulcamali ila allah camalkeebaa ilahay xaggiisa lagu jeceliyey qaala asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeedii lagu tukado haddii maalan jamcii o dhame xagga dambe ka tukanayaanoo salaaddii masaajidka la dibdhigayo maxaa kuu fadli badan inaad waqtigeedii ka tukato xilligaa dambe tukato soo marka markasta waqtigeeda la tukanayo wey qulta uma ayu maxaa xiga qaala biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafalaa waynu arkayna fadliga ay leeyihiin macno ballaarana weyaan insha allah kitaabka xaggiisa dambana waynu ku yeehi doonaa qultu uma ayu qaala aljihaad fi sabiili اllah qaala wuxu uhi marka cabd llahi bn mascuud ba ohanaya xadaanii waxa ii warramay bihina hadalladan rasuulu llahi sala allahu alayh anigu ra'yigeyga kuma sheegaye waa nabi maxamed baa ii waramay marka waan ka xishooday rasuulka eh hadaan ku odhan lahaa sii wadi lahaa maxaa ku xiga maxaa ku xiga walow istazatuhu lazaadani wii kordhin lahaa markaana ee saxaabadu markaa way xishoon jireen oo markay rasuulka dhowr su-aalaad haddana way way ka yar baqanayeen way ka xishoonayeen haddaba markaa waa la isweydiin kale rasuulka alay sala slam marar kaloo la weydiiyey ayul acmali axabu ila llah qaala alimaanu billah ayul camali afdalu qaala alimaanu billah jawaabo kale u rasuulku markaa culamada qaar waxay is yidhahdeen halkaa min baa ku jirta min ayil acmaali marka horeba min baa ku jirto maxaa ka mida weyaan isma diidaya marka min ayil acmaali axab il allah acmaalada ilaahay loogu jecel yahay maxaa ka mida maxaa ka mida waxaa kaloo ilmaynaa rasuulku alayh salatu salaam kolba dadku waxay u baahi badan yihiin ayaa uu ugu jawaabayayo camalka ibnu qayim raximah llah kutubtiisa wuxuu kaga warramaa cibaadada teebaa u fadli badan lama odhan karo bui cibaado taasaa u fadli badanba marka dhinac laga eego waxaa la odhanaya cibaadada kolba loogu baahida badaya amba imika taagan oo tusaale ahaan aadaanka marka la aadaamayo inaad mu ka daba tidhaahdo iyo inaad qur-aan akrido ayuhuma afdal inaad muadinka ka daba tidhahdo laakiin qur-aanka akhriskiisu uu ka fadli badan yahay marka hore oo la soco ka daba orashada aadaanka laakiin xaaladan iyadaa ah, marka marti ku timaado inaad martida wixii diyaarinteedii iyo iyadii ku mashquusho iyo inaad qur-aan akhriskii ku mashquusho ayuhumaa axab ayuhumaa afdal martidaas marka kolba camalka salaadu marka waqtigeedu taagan yahay iyadaa usii fadli badan jihaadkuna saasoo kale waa fadli badan yahay aljihaad fi sabiil اllah ilahay dartii in loo jihaado maxaa ku baxay fi sabiil alcaصabiya wاlqabaliya wاطaa'ifiya wa fi sabiili اlmaal wa fi طalab اljah wagayra dalik qofku waxyaalahaas o dee loo jihaado iyo riyaa iyo aada qaniimo soo heshid iyo jihaadkana insha allah waynu gaari doonaa kitaab jihaad ayaa inoo iman doona aynu halkaa ku faahfayn wixii insha allah ilahay naga fahamsiiyo وعن caiشha رضي الله عنها qالت waxay tihi لqad kana rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxuu ahaa yusalii mid tukada alfajra salaada subax fayashhadu waxaa soo xadiri jiray macahu ay maa fajri macahu maca rasuuli sala allahu alay wasalam waxaa la soo xaadiri jiray salaadaasi nisaaun dumar min almuminaat ka mid ah dumarka muminaadka ah mutalaficaatin xaalo ay ku gaadhan yihiin xaalo ay hilaaban yihiin iyagoo hilaaban bimuruudihina go-yaashoodii uma dabeetana yarjicna dumarkaasi way noqon jireen waxay ku noqon jireen ilaa buyuutihina guryahoodii maa yacrifuhunna iyagoo aanu garanaynin dumarkaasi cidday yihiin axadun qofnaba min alhalasi muxuu garan waayey qofkii ilan qofka halka aad garanaysa halkaa maraysa waad garanaysa inay hebleeyo tahaye min alhalasi ha madowga awgeed almuruud waa akyisa waa jamcu kisa akyisasuna waa go-yaal mucalamatu liidad leh mucalama waa shay ka muuqda marado ka duduwan liidad bay leedahay takuunu min khazin xariirna way ka ahaataa wa takunu min suufin suufna way way ka ahaataa marka alkhaz waa nooc min alxariir mutalaficaatna multaxifaat waa hilaaban amba huwan kolba kaa doonto luqadda doonto ku hadalo wاlhalasna اkhtilaad diyaai الsubxi bidulmat اleyl waxa weeye waa isku markay isdhex galaan iftiinka subax iyo mugdiga habeenka wali ay isku sii jiraan marna waa madow wax iftiin lahaa ma jiro marna waa iftiinoo wax madow lahaa eh, mar waa madow oo iftiin ma jiro marna waa iftiinoo madow ma jiro waa maalintii habeenki marna labadaasuu udhexeeyaayo waa hiimse hiimse hiimse hiimsa ma garanaysaa ya waktigaa madowga cadceeddu ay si dhacayse ya waryaa hiimse hiimse garanaya waaya hay ninkaasaa gartay laba saddex afar shan lix waay ah, inagaa wadana iska dejiye ardayna <laughs> cidi ka garana maxaad u taqaanaa waay qoladiinan ciyaale facebook dhalinyartan cusub baan ujeedaa ee iyagu facebook iyo intaa ku barbaaray maxaad u taqaanaa bal marka imika salaada subax laga baxe ee weli dhulkiina aanu aada u iftiimin madowgiina uu jabay iftiinkiina weli aanu soo wada bixin soomaaliga ma haysan soo maaha waayo intaa naga faidaysa maanta hadaba imse imsaha xadiiskani wuxuu daliilu yahay salaada subax in rasuulku ka bixi jiray caleyhi salaatu wasalaam iyadoo weli aanay cadceed soo bixin oo qalas jiro marka axaadiista qaarkood isfiraar horeynu usoo sharaxnay qadiyadaase marka waxaa laga qaadanaya de maadaama qur-aankana dheeran jiray inuu iyadoo madow geli jiray lakin waa maxay waa markuu iftiinku soo baxabu rasulku salaada geli jiray weli iyadoo dumarkii xataa aan la garanaynin dumar inay yihiin mooyaane laakiin heblaaye heblaaye loo garanaynin ilan dumarkii saxaabadu bay ahaayeen la ayay ka bixi jireen masaajidkii waxaa kaloo laga qaadanaya dumarku inay faralka shanta salaadoodba masaajidka iman karaan salaada subax laakiin waa maxay waa haddii fitno laga aamiyey oo aanay nafteedii dhibaata soo gaarhayn iyadoo guryahooda u fadli badan yihiin haddana mararka qaarkood gabadhii waxaa laga yaaba inay usii fadli badnaato iyada shaksiyadeeda gaarkaa marka la eego inay gurigeeda ku tukato inay uga fadli badnaato inay masaajka tagto seeba uga fadli badnaanaysa markay guriga ku tukanayso hadday doonto maba khushuucayso oo salaadii way dadejinaysa lakiin marka ay dadka la tukanaysa khushuucdii iyo dadkii w markaa waa xaalad cayiman dumarka markaa inaan loo diidin masaajkana waynu arki doonaa laqad kaana rasuul lahi sal rasulku waa yusali midkood alfajra bay tihi fayashhadu macahu waxaa la soo xaadoori jiray nisaan dumar min almuminaat ka mid a ah dumarkii muminaadka mutalaficaatin iyagoo huwan oo hilaaban bimurudihina gooyaashoodii uma yarjicna way noqon jireen ilaa buyuutihin maa yacrifuhuna iyadoon garanay axadun qof min alqalasi mugdiga awgeed almuruud akiisatun waa go-yaal mucalamatun liidad leh amba calaamaad kale iyo waxyaalo kale takuunu ka ahaata min khazin xariir iyo wa min suufin way ka mutaraaficaatna waa multaxifaat waa hilaaban wاlgalasuna ikhtilaadu ضiyaai الsubxi bidulmat اleyl weeyaan wa can caliyi ana nabiya salى اllah alay sl qal wuxuu ihi yowm alkhandaq maalintii khandaq wuxuu yihi malaa allahu qubuurahum wa buyuutahum malaa allahu ilaahay ka buuxiyey qubuurahum guryahooda qubuurahum qubuurtooda iyo wa buyuutahum guryahooda naaran ilaahay dambe ka buuxiyee kamaa shaqaluuna sidii ay nooga mashquuliyeen oo kale ilaahay oga buuxiyo can isalaati lwustaa salaadii dhexe xataa qaabat ishamsi ilaa cadceed dhacday wa fii lafdi limuslimin shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen can isalaati lwustaa salaadii dhexey naga mashquuliyeen salaatilcasri bay naga mashquuliyeen ama salaatilcasri ahayd cadfulbayaan iyo bedel inaad ka dhigta kaa doonta uma salaaha bayna almaqribi wاlcishaa uma salahaa wuu tukaday bayna اlmaqribi wاlcishaayi inta maqribi cishaay ka dhexaysa ayuu tukaday wlimuslim can cabd llahi bn mascuud qaala wuxuu ihi xiina waktigii xabasa soo ma xabasa almushrikuun mushrikiintu way xabiseen rasuul allahi sala allahu ala sl rasuulka alleh alcasra salaadii casr bay ka xanibeen siduu dee gaadh uga hayay iyagii xataa xmarat ashamsu ilaa cadceedda ay casaan noqotay oo kulaylkeeda uu demay aw isfarat amba ay huruud noqotay cawlaana ilaa ay noqotay faqaala rasuulu llahi sala allahu ala sl rsulka wuxu uhi shaqaaluuna waxay naga mashquuliyeen can isalaati lwustaa salaaddii dhexe salaati lcasri bay naga mashquuliyeen mala allahu ilaahay ka buuxiyo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum qubuurahooda naaran ilaahay naarha ka buuxiyo aw xasha allahu ilaahay ka buuxiyo ajwaafahum wa qubuurahum naaran ilaahay naar ka buuxiyo naar ilahay hageeye kuwaas xadiiskani wuxuu daliilu yahay salaada casar goormaa la tukanayaa waxaa la tukanayaa qabla alguruub waqtigeedu waa inta ka horeysa guruubka iyo dhicitaanka weliba intaanu ixmiraarka iyo isfiraarku imanin horena qadiyadda xadiiska axaadiis hore inu soo mareeyeen waay axaadiis waxay dhahdeen saxaabadu washamsu xaya washamsu xaya maxay uga jeedeen iyadoo kulaylkeeda weli uu taagayay isfiraarkani markaa muu imanin ixmiraarkana muu imanin marka cadceedu casaatay dee bish bil oo kale ay noqoto dayaxoo kale ay noqoto waa markay sii dhacaysa haddii markaa dee bishaabay noqon weli shucaaceedi taageen laakiin kulaylkii uu yaraaday oo casaan ay noqotay cawlaan ay noqotayna saasoo kale markaa lakiin dhinac cadceediyo weli kulul laga baxaya salaadda casr baa laga qaadanaya balse salaadda casr maxay lahayd waqti ikhtiyaariya iyo waqti iddiraariya soo maha ma jawaas waa maxay in qofka rasulka ala sal slam muxuu ihi soo gaadho man ragcatan qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasr qofka ragcad ka soo gaadha saddexdii ragcadood kalena xagga dambaba ha maraane iyadoo cadceedda dhicin buu ragcad ka gaadhay qofkaasi casarka wuu soo gaadhay haddaba maalintan axsaab dagaalkii axsaab sanadkii shanaad ee hijrada amba afraad buu dhacay waad garanaysaa inay soo urursadeen nimanka gaalada ahaa rasuulka alai slat slaam wuxuu qoday god khandaq la dhahdo qaswat lkhandaq iyo qaswat laxsaab labadaba la dhahdaa axsaab ah, waxaa laga eegay tiradii badneed ay soo urursatay khandaqna waxa laga eegay inay godkii la qoday dheeraa marka dabeedna godkii waay way yaabeen nimanka mushrikiintu horun may aqoonin fikradan salmaan alfaris baa keenay baa la dhaa culamada siirada ay sheegaan inta badan markaasoo agga sanadka la dhaa ma sugna lakin haddana waa arrin mashhuuro caana inuu salmaan alfaris fikirkaa ishaaray way yaabeen nimankii marka maxaa loo baahan yahay godkii waa la dheeraynaya aad baa loo qodaya xagga hoose farasku waa inaanu kor uga soo bixin markuu ku dhaco farasku dhinaca kale waa ballaciisoo faraskii inaanu saa uga soo boodin ba la doonaya haddaba meelaha qaarkood baa laga baqaynaya aasaan dee saxaabadii gaar bay ku jireen iyo nebiga aley isalaatu wasalaam umay suurto gelin salaadii marka waxay culimadu leeyiin waa qabla eh, nuzuul salaat alkhawf aw qabla an tushraca salaat alkhawf ila waynu soo aragnay salat alkhawf rasulku inu tukaday alay sala slam marka waxa lii xilligan salaat alkhawf lama sharciyeynin waana inagii lahayn aswat aswadii salaat alkhawfka la sharciyey ee eh, ahayd maxaanku idhaahdaa sheeg magaceedii daat riqaac in la idhaho ka horreysay maye way ka dambeysay culimada siirada qaar bale way ka horreysay kuwa yidhi way ka dambeysay waxay u daliishadeen dee qaswat lama soo dejinin qaswadan axsaaba ka horreysay haddaad taa way ka horreysay sootan salaatlkhof may jirin markaa rasuulku wuxuu ku kalifay inuu tukaday maqrib kadib xilligii maqhribka uu tukaday salaadda maqrib intuu salaadda sub casar ka horreysiyey maqhribkiina uu ku xigsiiyey ayaa laakiin markaa siduu rasuulku salaaddu ugu weyneedna waynu ka qaadanayna sala allahu alayh wasalam salaat rasuulka fasiray ya oo waa salaat lcasri inkastoo culimadu mid waliba daliil daliishado shanta salaadood ba lagu sheegay laakiin waxay u fara badan tahay salaada casr inay tahay salaat lwustaa dee xadiiskana ayaa caddeeyey gaalada in la habaari karo si guud baa laga qaadanaya ilaahay naar ha geeyo ilaahay calooshooda iyo guryahooda naar ha ka buuxiyo insha allah xadiiska aya wixii noogu hadhay waynu sharxi doonaa halkaa inoogu joogo